alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliima kaiira xadiiskii ku saabsanaa taacuunka ayaynu ugu dambeeyey fawaaidda xadiiska laga qaadanaya waxaa ka mid a ah, taacuunku muminiinta in looga yeelay raxmad oo ajar shahiid lagu helaayo haddii lagu sabro oo ixtisaab iyo sabir lala yimaado aan laga cararin oo baqasho laga baqanayo beledka looga bixin ee sabir iyo ixtisaab lala yimaado haddii saa lala yimaado ciddii markaa u dhimata in fadli shahiid ama ajri shahiid ay ku helayaan quyuddana waa lagu xidhaa laysa min axadin yaqacu attaacuunu fayamkusu fii baladihi saabiran muxtasiban yaclamu annahu laa yusiibuhu ila maa kataba allahu lahu ila kaana lahu milu ajri shahiid yacnii ajri shahiid oo kale ayuu yeelanayaa markaa fadliga lagu helayo iyo raxmadda ilaahay sida u waasica u tahay baa laga qaadanaya shahaadadana waa la qaybiyaa culamadu waa qaybiyaan waxaa loo qaybiyaa shahiid fi dunya faqad iyo shahiid fi dunya walaakhira iyo shahiid fi alaakhira aalaatu anwac shahiid fi dunya faqad waa mid jihaadkii lagu dilay laakiin shahaadadiisu aynay sax ahayn oo ama markaa waxa weeye marka hore qasadka uu soconayay baan ahayn qasad ilaahay dartii ah daahirkan iyo muuqaalka marka laga eego yacni waxaa lagu dilay halkii shahaadada lagu heli jiray jihaadkii baa lagu dilo gaaladii baa dishay ha yeeshee wuxuu u dagaalamayey si uu markaa dadka i arkaa i maqlaay inuu dadka istusoo kale u dagaalamayay yacani waxa weeye kaasi hadday dadku shahaado ku magacaabaan ama shahiid markaa ku sheegaan waa fi dunya faqad nooc labaad waa shahiidun fi dunya waalaakhira bidifkii aakhiraba shahiid ah waa kii jihaadkii lagu dilay oo waxa weeye shahaadadiisu xagga ay ka dhammaystirnayd yacni ikhlaaska iyo ilaahay dartinimadiisa siduu u soconayey inuu ilaahay dartii ku soconaayey iyo ikhlaasku la imanayey iyo mukhaalafaad sharciya inaanu kula iman jihaadka sida huluul iyo wax la mida iyo tacadiye iyo wax la mid aanu la iman waa shahiidun fi dunya walaaakhira ifkii aakhiraba shahiid buu yahay oo bimacnaa adduunyada axkaamtii shahiidka waa lagu dareerinaya in waxa weeye markaa aan la maydhin oo marka waxa weeye dhiiggiisa isagoo le lagu aasayo oo markaa aan la maydhayn oo aan lagu tukanayn yacni markaa axkaamta daahirka ah waa lagu dareerinaya aakhirana fadligii shahiidku helayaa marka waa shahiidun fi dunya walaaakhira laakiin kan ustusnimada u dagaalamaya niyaddiisa ma ogin yani waxay noqonaysaa waxa weeye in sida shahaadada kale in loola dhaqmaayo fii axkaami dunya laakiin aakhiro waxay noqonaysaa dee waxa weya markaa inaanu fadligii shahiidka yeelanayn maa kuwii xaadiistu sheegaysa inuu yahay kuwa naarta lagu huriye ugu horeeya inuu ka mid yahay waayah nooc saddexaad waxaa la yahaha shahiidun fi laakhira aakhiru shahiid yahay laakiin adduunyada axkaam shahiid ma leh waa kaa daacuunka ku dhintay ama garaqa ku dhintay ama waxa weeye marka calool xanuunka u dhintay xadiiskii sheegaya ashuhadaau khamsa yani waxa weeye markaa tilmaamaayey shuhaadada uu sheegayaa waa cid hawaab iyo ajar shahiid yeelanaysa laakiin axkaamtii shahiidka aan lagu dareerinayn fi dunya oo markuu dhinto waa la maydhayaa waa lagu tukanayaa sida marka waxa weeye kasaa'iri mowta almuslimiin sida muslimiinta kuwooda kale dhintaba loo maydhaayo ee loogu tukanayo ayaa loo maydhaya oo loogu tukanaya marka axkaamtii shahiidka fi dunya kuma laha laakiin aakhiro fadligii iyo sawaabkii shahaadada ayuu yeelanaya xadiis waxaaba ku soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu daacuunka ummaddiisa ugu duceeyey baa nebiga laga soo wariyey calayhi salaatu wasalaam oo uu yidhi allahuma ajcal fanaa'a ummatii biacni waaacuun xadiiskaana sheekh albaani waa saxiixinaya ilaahay ummadaydu waxay ku dhammaato ku dhimato waxaad ka yeeshaa tacni yacni waran iyo marka waxa weeye markaa yacni marka waxa weeye dilis iyo waaacuun bitacni waaacuun yacni kollayba waa dhimanayaane wuxuu la doonayaa la jecel yahay nebigu sala allahu aleyh wasalam halka fadligiiyo ay ka helayaan shahaadada iyo sawaabka waayo kollayba waa dhimanayaan marka gaaladii haddii ay layso oo iyagoo dee shareecadii ku qumanuun markaa la dilo dee fadli bay helayaan iyo shahaado kollaybana waa dhiman lahay kollaybana waa dhiman lahay hmm. marka biacni wataacuun saasa waxyaalaha xadiiska laga qaadanayo waxaa ka mid ah in sabirka iyo ixtisaabka lala yimaado ruuxa markaa musiibadaasi ay ku timaado waa nooc musiibo ah imtixaan baa ku jira sabirkuna waa shay waajiba marka fadliga ay leeyihiin waa laga qaadanayaa in sabirka iyo ixtisaabka lagu dadaalana waa laga qaadanayaa ta kale waxaa kaloo laga qaadanaya in la ictiqaadiyo umuruhu inay ku dhacayaan qadarka ilaahay yaclamu annahu laa yusiibuhu ila maa kataba allahu lahu kitaabada ilaahay loo tiiriyaana waxay noqotaa laba nooc waa kitaaba qadariya iyo kitaaba sharciya kitaaba qadariya waxaa laga tilmaamaya qadar ahaan in loo qoray oo siaa loo qadaray waa qoralkii qadariga ahaa kitaabada sharcigana waxaa laga tilmaamayaa iijaabka laga tilmaamaya iyo faralyeelista kutiba calaykum asiyaamu dadka qaarkoodna cadaab inuu ahaa marka shay keliya inuu noqon karaa nisbada dadka qaarkood cadaab u noqon karo nisbada dadka qaarna uu noqon karo raxmadu u noqon karo ta kale waxa weye umuuruhu inay ku dhacayaan ilaahay qadarkiisa iyo doonistiisa inay ku dhacayaan waayo cidda marka waxaweye soo diraysa inuu allah yahay baa laynoo sheegay Eh, faahbaranii anahu cadaabun yabcasuhu allahu calaa man yashaa calaa man yashaa xadiiska boqol iyo saddexiyo sagaashan can caishata radia allahu canha ana qurayshan ahamahum sha'nu almar'ati almakhzuumiyati alatii saraqat bukhaari wuxuu ka soo wariyey caaisha radia allahu canha wa ardaaha anna qurayshan in quraysh waa qabiilkuu nebigu ka dhashay calayhi salaatu wasalaam qabiilkii weynaa ahamahum waxa murugo geliyoo hami geliyey sha'nulmar'ati gabadhii xaalkeeda ayaa hami geliyey oo murugo geliyey gabadhaasoo almakhsuumiyati reer bani makhsuum loo nisbeeyo qoladaa ka dhalatay allatii gabadhaasoo waa sifo labaad saraqat waxadday fa qaaluu waxay yidhaahdeen waman yukallimu fiiha rasuula allaahi sala allahu aleyh wasalam yaa la hadlaaya rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam fii shaniha gabadhaa shanigeediiyo xaalkeeda yaa kala hadlaya oo uga shafeeco qaadaya si uu xadka gacangoynta uga baajiyo fa qaaluu waxay yidhaahdeen haddana intay isla hadleen waman yajtari'u calayhi yaaba ku dhiiran kara inuu la hadlo cid ku dhiiran kartaa inay la hadashaa ma jirto ilaa usaamatu bnu zaydin waa istifhaamun bimacna nafyi ay laa axada yajtariu calayhi ila usaamatu bnu zaydin cid ku dhiiran kartaa ma jirto mooyaane usaamatu bnu zaydin xibbu rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam oo kuu rasuulku jeclaa ahaaday calayhi asalaatu wasalaam xibbu waxa weye waa ficlun bimacnaa mafcuul ay maxbuubu rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam baa macnuhu dhacaya ismiga mafcuulna asmaa waxaa jirta aan calaa wasni mafcuul ku iman oo la macno noqota waxaa ka mida ficli baa ka mid a waa nisi oo mansiyi loo jeedo waa dibxi oo madbuux loo jeedo oo fadaynaahu bidibxin cadiim ay bimadbuuxin cadiim xibu rasuulilah ay maxbuubu rasuulilahi sala allahu alay wasalam waa kuu rasuulku jeclaa calayhi salaatu wasalaam fakallamahu usaama usama ayaa arrinkii loo sheego la yidhi markaa dee gabadha bal uga shafeeco qaada nabiga calayhi salaatu wasalaam oo sha'nigeeda kala hadal fakallamahu rasuulka waxaa la hadlay calayhi salaatu wasalaam damiirka haadu rasuulku u noqonaya usaamatu usaamaa la hadlay fa qaala rasuulu llahi sala allahu wasalam markaasaa wuxuu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam atashfacu fii xaddin min xuduudi illaahi caza wajal ma waxaad ka shafeeco qaadaysaa ka ergaynaysaa xad xuduudda ilaahay ka mida waa inkaar xad xuduudda ilaahay ka mida marnaba ha ka ergayn uma qaama intaa dabadeed nabigu calayhi salaatu wasalaam waa kacay istifaamka waxaa loo jeedaa bimacna alinkaar baa loo jeedaa in lagu inkirayo o laleeyahay marka waxa weeye sidaas munaasib ma aha ee xad xuduudda ilaahay ka ha ka ergaynin uma qaama intaa dabadeed waa kacay nebigu sala allahu aleyh wasalam fakhtataba waa khudbadeey waa iftacala oo khataba laga keenay uma qaala intaa dabadeed wuxuu idhi nabigu calayhi salaatu wasalaam inamaa ahlaka man qablakum annahum kaanuu ida saraqa fiihim ashariifu tarakuu inamaa halaka waxaa halaagay oo qura man qablakum ciddii idinka horraysay ay man kaana qablakum ama man istaqara qablakum annahum kaanuu inay ahaan jireen idaa saraqa fiihim ashariifu hadduu xado yacni yaga gudahooda yaga dhexdooda hadduu xado ashariifu kii sharafta lahaa ee magaca iyo maamuuska agtooda ku lahaa hadduu xado tarakuuhu way ka tegi jireen wa idaa saraqa fiihim addaciifu aqaamuu calayhi alxadd ficillada caynkan oo kalea saraqoo kale waxaa laga yaabaa in haddayna xarakaysna aad isku qabato aad istidhaahdo hortalo ma sariqay ahayd mise sarqay ahayd maaddadu hadday qur'aanka ku soo aroortay qur'aanka siday ugu soo aroortay baa ku caddaynaysa qaaluu in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qablu marka waxaa ku xadidaya maaddo kastoo qur'aanka ku jirta dabdigeedu sida markaa ugu fasaaxada badan waa sida qur'aanka ugu timi weji kale ha jiro ama yaanu jirin halkan weji kale maba jira be taasi waa wax kaa caawinaya dabdiga kelmado badan sida loo dabdinayo ama loo xarakaynayo garashadeeda inaad u noqoto qur'aanka oo hadday ku timi siday qur'aanka ugu xarakaysan tahay inaad xasuusato odeedna si ugu dhawaaqdo in yasriq faqad saraqa marka baabudaraba inay tahay oo facala yafcilu tahay baad garanaysa wa idaa saraqa fiihim adaciifu aqaamuu calayhi alxadda hadduu markaa iyaga dhexdooda waxado kii daciifka ahayee taagta daraa aqaamuu calayhi alxadda waxay ahaan jireen qaar xadka ka ooga ayay ahaan jireen ya somalida waxay dhahan miskiin baa miska la fuulale yacni markuu daciif yahay xadkii waa ka oogi jireen laakiin markuu shariif yahay ama ina boqor yahay ama markaysaga markaa dadka wajahada ee sharafta la yahay ama dadka maalqabeenka ay yahay ama uu markaysaa waxaan yacni mansibba haysto yacni xadka lagama oogi jirin weymullaahi dhaartan allah ku dhaaranayaa ay qasamii dhaartayda ahe oo bimacnaa allah baan ku dhaaranayaa dhaaranayaaba macnuhu dhacayaa low anna faatimata binta muxammadin saraqat laqatactu yadaha haddii faatimo oo ina muxammed ah yacni faatima binti rasuul sala allahu alayh wasalam hadday wax xadi lahayd fardan wa taqdiiran ilaahay baa ka ilaaliyo ka dhowraye laakiin hadday dhici lahayd fardan la qatactu yadaha waa goyn lahaa gacanteeda oo waa inantaadii aad jeclayd ee faatimo weeyaan xadka ugama baajiyeen buu yihi iska daacid cid kale xadiiskana bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay oo labaduba soo wariyey gabadhan waa ee quraysh ka midii waxay ka tirsanayd reerka la yidhaahdo banu makhzuum banu makhzuum bay ka mid ahayd waa reerkii abujahal ka dhashay iyo weliid ibnu mukhiira iyo marka labada reer ee quraysh ugu laandheeraysani waxay ahaayeen banu makhzuum iyo ayo qusay ibnu kilaab yacni banu makhzuum waa makhzuum ibnu yaqada ibnu mura iyo qusay ibnu kilaab ibnu mura waa laba reeroo gudboon oo ilmaadeer ah qusay ibnu kilaab waxaa ka dhashay nebiga calayhi salaatu wasalaam waa haashim ibnu cabdimanaaf ibnu qusay odaygii quraysheed qurayshna ururiyey qusay ibnu kilaab xataa waxa weeye manaasibta iyo jagooyinka qurayshi qaybsatay isagaa u qaybiyey yacnii badankeedana markii hore hayey isagaana ururiyey oo markaa waxaweye isu keenay quraysh quraysh isu keenay marka ilmaade rumay ahaayeen qusay ibnu kilaab iyo makhsuum ibnu yaqada marka gabadhani reer bani makhsuum bay ka dhalatay reerka laandheeraha bay ka dhalatay faatima bintu aswad baa la odhan jiray waxay dadka qaarkood xoogaa yaro dhibsadeen in gacanta la gooyo marka in waxa weeye gabadhaa laga baajiyay doonayeen gacangoyntii marka qaraabadeedii khaas ahaan walaalaheed ayaa markaa yidhi waxa weeye yaa kala hadla nebiga calayhi salaatu wasalaam dabeedna waxay dooneen cidda isleeyihiin shafaacadiisa waa aqbali karaa inuu markaasay yidhaahdeen cid eh, kalaba cid kalaba hadli karto la soo qaadi kartaa ma jirto aan ahayn usaame waxay ku tusinaysaa mansilada usaame ku lahaa nebiga agtiisa inay aad u weynay maadaama laga doorbiday dadkii kale oo dhan isaga laga doorbiday oo shafaacadan loo doorbiday mansilo cadiima inuu agtiisa ku lahaa ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa shafaacada marka la doonayo cid inay shafeeco qaado cidda ugu dhowaanshaha badan ee loogu rajada badan yahay in loo doono oo loo raadiyo aqrabka cidda waa maadaama markaa usaame uu markaa waxa weeye mawlihii nebigu calayhi salaatu wasalaam u dhalay oo weliba mar markaa qornaa inuu ahaa ina rasuul calayhi salaatu wasalaam zayd baa dhalay oo zayd ibnu muxamed baa la odhan jiray markii hore nebigu calayhi salaatu wasalaam waagii hore tabannii uu ku sameeyey markay aayaadkii axsaab soo degeen ee tabanniga markaa la diiday aayaadkaa lagu manciyey in markaa ilmo aanu ruuxu dhalin inaanu sheegan karin oo ka ilmo yeelan karin markaas laga soo bilaabou joojiyey walahi maanta laga bilaabo waxaa tahay zayd ibnu xaarifa ya waana saxaabiga qura ee magiciisa qur'aanka lagu sheegay zayd falamaa qadaa zaydun minha wataran zawajnaakaha waxay culammadu yidhaahdeen fadiiladu waagii hore haystay maadaama uu waayey xoogaa niyad ay dhici karto inuu ku dhaco baa manqabadan kale la siiyey si ay markaa niyaddiisa u kabto ila ruux haystay sharafta markii hore haystay inuu ina rasuul yahay calayhi salaatu wasalaam oo taa muddo markaa waxa weeye doora loogu yeedhaayey oo sharaftaa ku tamatucayey kadib sharaftii marka laga xayuubiyey oo laga qaaday inuu inan rasuul yahay calayhi salaatu wasalaam dee markaa niyaddiisii nowcan maa waxbaa soo gaadhay waxaa loogu kabay in markaa magaciisa qur'aankan loogu sheego qur'aanka la akhrinaayo ilaa yowmi alqiyaama ya in magaciisa lagu xuso oo uu keligii yahay saxaabiga lagu magacaabay qur'aanka oo saxaabada ka mida ah. abubakar waxaa lagu sheegay wasfigiisa oo inuu saaxibu rasuulilaahi yahay sala allahu alay wasalam laakiin isimkiisa laguma sheegin id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan waa wasfigiisa laakiin zayd waxaa lagu sheegay magaciisa lagu sheegay marka usaame waa xibbu rasuulilaahi ibnu xibbi rasuulilahi sala allahu alay wasalam waa rasuulka ilaahay jeclaa kii rasuulkii ilaahay jeclaana dhalay usaame markii arrinkaasi laga codsaday nebiga waa kala hadlay calayhi salaatu wasalaam oo inay mamnuuc tahay yacnii tanoo kale markaa ma ogeyn waxadka inaan laga shafeeco qaadi karin miduu ogaa maahayn waa masale markaa ka qarsoonay waxay kaloo ku tusinaysaa wuxuu ruuxu awoodi karaayo oo cidi ay ka codsatay inuu uga shafeeco qaado waxaasna daliil mancinaya aanu ogeyn inay fiicantahay inuu ka aqbalo nebiguna waa jeclaa saxaabadiisa waa la jeclaa khayrka wuxuu odhan jiray ishfacuu tu'jaruu walyaqdi illaahu cala lisaani nabiyihi ma axab wuxuu odhan jiray shafeeco qaada waa laydin ajar siinaya ajar baa ka helaysaan allahna ha ku xukumo yacni waa ku xukumayaa carabka nebigiisa wuxuu doono bimacnaa markaad shafeeco qaadayso adiga waxba kaama khuseeyaan in shafaacada la aqbaliyo inaan la aqbalin ya unmi iyo faa'idaad ka helaysaa mar walba haddii la aqbalo iyo haddaan la aqbalinba marka wax laga codsado nebigu wuxuu jeclaan jiray cidi inay tidhaahdo yaa rasuul allahi sii ajarka inuu la jecel yahay dadka ayuu sidaa u odhan jiray ishfacuu tu'jaruu waxaana laga qaadanayaa inaanu ruuxu marka waxa weeye haddii markaa la aqbali waayo shafaacadiisii inaanu arrinka noocaasa ka cadhoon waxna isgelisiin waynu ogaadaa hadduu ilaahay dartii u shafeeco qaaday inuu ma'juur yahay ajar ka helayo yacni walaalkiina marka waxa u caawiyey yacni ajar ugu sugan yahay ya isagana mansiladiisi iyo qadarkiisii meel lagagama dhicin haddaan shafaacadii la aqbalin ishfacuu tu'jaruu wayaqdi allaahu cala lisaani nabiyihi ma axabba walyaqdi iyo wayaqdi allaahu labadu waa soo aroortay marka markuu kala hadlay nabiga calayhi salaatu wasalaam usaame kala hadlay nebigu wuxu uhi atashfacu fii xaddin min xuduud illah ya wuxuu u tilmaamay xuduudda inaan shafaacadu gelin ee xuduudda ilaahay in la fuliyo inay tahay waayo xadkii lama baajin karo markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni waa khudbadeeyey intuu kacay buu khudbadeeyey wuxuu u sheegay ummadihii hore waxaa lagu halaagay inay tahay ka sharafta li markuu waxadana way dayn jireen oo xadka kamay jari jirin ka daciifkii markuu xadana xadkay ka oogi jireen waajibkuna muxuu ahaa dhammaan xadka in laga wada oogo yacni marka ruux kastaba ama ha ahaado marka waxaa mid madaxa ha ahaado mid maalqabeen ah ha ahaado mid marka waxaa sharaf badan ama ha ahaado marka mid daciifa ama miskiina ha ahaadabe xadka in laga oogo aan la baajinna yacni cid walba dambay u tahy ka laga oogaayo danbay u tahay cidda markaa oogaysa qudheeda danbay u tahay yacni ummadda iyo dhulka dhexdooda laga oogayana danbay u tahay inta mid walba ka laga oogaayo danbay u tahoo xadku wuxuu yahay kafaaro alxuduudu kafaaraatun liahliha ka oogaayana danbay u taho xukunkii sharcigu ku dhaqmayaa waajibkii buu ka soo baxaya ajarna waa ugu sugnaanaya hadduu oogi waayo baajiyana dembi weyn buu ka xambaaranaya isagoo awoodi karaaya hadduu baajiyo dembi buu ka xambaarana beledka laga ogaayo iyo dadka dhexdooda laga ogayo laftooda waxaa ugu sugan yacni khayr baa ugu sugan waayo dee zajri dadkii laga reebaayo in dembiyadaasoo kale lagu dhaco ayaa ku sugan oo ay dadka ku cibro qaadanayaan oo dabeedna ay ka maagayaan inay dembiga la yimaadaan in badanoo ka mid yihin in allaha laa yazacu bisultaani maa laa yazacu bilqur'aan cusmaan ibnu cafaan waxaa laga soo wariyey inuu yidhi allah wuxuu kaga baajiyaa madaxtinimada iyo maamulkooda iyo ciqaabta ay samaynayaan dadka qaarkood buu xumaanaha kaga baajiyaa inay xumaantii la yimaadaan maa laa yazacu bilqur'aan waxaanu kaga baajinoo ku celinin yacni qur'aanka yacni mawaacidda qur'aanku dadaynay ka reebin inay xumaantii la yimaadaan ayaa xukunka marka waxa madaxdu ay ka reebaysaa markay arkaan cuquubada lagu furinayo bay dadka qaarkood uga baaqanayaan iska daynayaan oo arrinkaa lagaga celinayaa laa yakufu bisulaani maa laa yakufu bilqur'aan saasaa macnuhu dhacay beledka laga ogaayo lafteeda iyo dhulka laga ogaayo khayr baa ugu jiraa waayo xuduudda haddii la ogo waxaa imanaysa barwaaqo iyo ladnaan baa imanaysa marka laga hadlayo dhaqaalaha yani marka waxa weeye dhaqaala burburka iyo nuqsaanta xagga maalka yacni ku yimi iyo xagga xoolaha ee naqsiga ku yimi marka laga hadlaayo dad fara badani waxay uga hadlaan umuur maadiya bas umur maadi ah ya ay odhanayaan yacni waxa weeye waxaa dhaqaale xumadu inoogu timi keyta wa keyta wa keyta sababaha noocana waa sabab sababooda maadi ah wax diiniya ku dari maayaan war diinta xaggeeda markaysagaa dacfi ku jiraa xumaanta iyo munkaraadka badan xuduuddii baan markaa la fulinaynin ashyaada noocaasaa dhibaatooyinka keensanaysa oo nuqsaanta keensanaysa oo masaa'ibka keensanaysa yacni waxa weyaan oo xoolo yaraanta keensanaysa oo barwaaqo yaraanta keensanaysa iso odhan maayaan waxaanay ahayd markaa ta noocaasa in xisaabta lagu darsado oo siday gaalidu u fekerayaan oo keliya in loo fekera maaha gaaladu waxay ka fekeraan markay umuuraha eegayaan umuuraha maadiga ah qofkii muslimka muxuu gaalkii kaga duwan yahay haddii uu markaa waxaweye sidii gaalku u fakerayey u fakeraayo oo umuuraha dhammaan uu ku xidhayo asbaab maadiye asbaabtii diiniga ahayd laga tago nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa laga soo wariyey xadiis tilmaamaya laxaddun yuqaamu fi lardi khayrun liahliha min an yumtaruu arbaciina sabaaxa yacni xad qura oo arlada laga oogo ayaa khayrun liahliha ama khayrun liahli alardi min an yumtaruu arbaciina sabaaxa cidda arlada u saaxiibka ah wuxuu uga khayr badan yahay afartan subax in roob helo halkaa xad oo ay ogaan baa uga khayr badan xadiiskaana sheekh albaani waa taxsiininayaa oo wuxuu odhanaya waa xadiis xasana buu odhanaya waan low istaqaamuu cala ariiqati laasqaynaahum maaan hadaqa toosnaanta la toosnaado iyo istikfaarka lala yimaado iyo towbada lala yimaado iyo shareecada markaa oogista la oogo kullu dalika in lagu helaayo yacni ladnaan iyo barwaaqo in lagu helayo wa an low istaqaamuu cala ariiqati laasqaynaahum asqaynaahum maaan hadaqa hadday dariiqada saxdaa ku toosnaan lahaayeen waxaanu ka waraabin lahayn yacni markaa roob yacni markaa biyo badan oo markaa dhibca waaweyn baanu ka waraabin lahayn walow anahum aqaamuu atawraata walinjiila wamaa unzila ilayhim min rabbihim la akaluu min fawqihim wa min taxti arjulihim yacnii haddii waxa weeye towraad ay oogi lahaayeen iyo injiil iyo ka lagu soo dejiyey idinka laydinku soo dejiyo qur'aanka hadday oogi lahaayeen bimacnaa ku qumanaan lahaayeen oo ku toosnaan lahaayeen oo siday tahay ugu dhaqmi lahaayeen oo u fulin lahaayeen xagga sare iyo xagga hooseba waa ka cuni lahaayeen yacnii diinka in lagu qumanaado in barwaaqo iyo ladnaan laga helayo ayaa laga qaadanaya taasaa laga qaadanaya gabadhan waxaa soo aroortay riwaayo kale oo sheegaysaa inay waxaweeye intay wax toobal caaraysato sida marka waxaweye waxyaalahay dumarka isku qurxiyaanoo kale inay dafiri jirtay oo bimacnaa dahabada iyo waxyaalaha caynkaasee dumarka isku qurxiyaan ayay marka caariyaysan jirtay dumarkay ka ammaanaysan jirtay toobal caaraysan jirtay marka dambena waa dafiri jirtay ahlucilmiga qaarkood waxay dhahaan sariqada la sheegayaa waa juxuud alcaariya waa caariyadii in la dafiro weeye saas aawadeed ba madaahibta qaarkood sida madhab alxanaabila waxay yidhaahdaan jaxdu alcaariya sariqa caariyada in la dafiraa inta wixii la ammaanaysto haddana hadhow la dafiraa waa sariqo xadkiina waa laga furmaya xaddu sariqa waa lagu furmaya laakiin jamaahiirta waxay qabaan sariqadu ku rumoobi maayo saas aawadeed yacnii in marka caariyada la dafiro keliya xadka loogama oogi karo xaddu sariqa waayo dee waxa weeye marka hore sariqada marka la tacriifinayo waxay tahay tacriifkeedu waa in maal cid kale leedahay oo aan qofkii mulki iyo shibhu mulki midnaba aanu ku lahayn in sukhufya u qaato maalkaasina uu yahay maal maxruuso ilaa shan oo xafidan maal dayacan aanu ahay xirzi waa in laga qaata maxruus waa inuu yahay khufyana waa in lagu qaataa tacriifkii marka waxa weeye iyo xadkii ay lahayd sariqada ee loo yaqaanay dee kuma rumoobayso caariyadu waa wax loo dhiibay marka hore wax khufyaa maaha wax maxruusana maaha ee gacantiisaba isagaa gacanta laga geliyey markii gacanta laga geliyey dabadeed buu hadhow de khiyaameeyey oo daaddafaray marka tacriifkii sariqadu kuma ruboobayo saas aawadeed de aayadda ma soo gudagelayo aayadda ma soo gudagelayo waxaanay jumhuurku yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa gabadhan caadadeedu sidaa ha ahaato laakiin siday taa u caadaysanaysay ayaa markii dambe waxay ku dhiiratayba sariqo caadiya ah inay la timaado waayo xadiiskani wuxuu sheegayaa riwaayadani inay sariqa samaysay waxaana la yaqaanaa qofka marka waxa weeye man xaama xawla alximaa yuushiku an yartaca fii ka marka waxa weeye shay caadaystaa waxa ka weyna waa ku dhacaa xataa waxaa laynoo sheegay kabaa'irta qofka caadaystaa kufriga inuu ku dhaco inay halis u tahay dalika biannahum kaanuu yakfuruuna biaayaati illahi wayaqtuluuna alanbiyaaa bigayri xaq dalika bima casaw wa kaanuu yactaduun yacnii inay gaaloobaan maxaa sababay waxa sababay markii hore ay kabiirada caadaysteen dunuubta kabaa'irtae waaweyn bay caadaysteen oo ka caado yeesheen dunuubtii kabaa'irtae waaweyneed markay caadaysteen siday markaa dunuubta waaweyn u samaynayeen waxaa u sahlanaatay kufrigii weynaa inay la yimaadaan marka ya taasay u saabtay tanna waxa weeye juxuudulcaaliya siday u samaynaysay markii dambe waxay u sahashay sariiqadii lafteedii inay ku dhacdo jumhuur ahlicilmi dariiqada noocaasay mareen ariiqada caynkaasay ay mareen si ay u kulmiyaan labada riwaayo laakiin xanaabiladu waxay ahan riwaayada juxuudka sheegaysa sariqadii ayay ku fasireen oo sariqada ay samaysay waxaa looga jeedaa u noocan marka in eh, sariqo la ictibaarinayo saasay ku tageen laakiin jumhuurku yani saasay mareen saa kale ay mareen waxaa laga qaadanayaa xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam eh, inantiisa faatimo yacnii fadligeed iyo qadarkeed iyo sharafteedu inuu agtiisa aad ugu weynaa ayaa laga qaadanaya saas aawadeed haayada uu sheegaya waxay noqotay inuu faatimo sheego cid kale iska daaya hadday xataa faatima waxadi lahayd gacanta waa jari lahaa taasna waxaa laga qaadanayaa xadka marka waxa ruux walba in laga oogo kii shariifka ahaa iyo kii wadiica ahaa kii hooseeyey iyo kii sarreeyey iyo kii sharafta badnaa midnaba inaan la dhaafin ee dhammaan xadka in laga wada fuliyo ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa haddii xadka markaa la fulin waayo inay ka mid tahay min asbaabi alhalaak waxaabu xadiisku sheegayaa haddii xadkii dadka qaarkood dadka jilicsan iyo dadka hooseeye laga oogo laakiin dadka sharafta leh iyo dadka koreeya aan laga oogin dadka agtooda markaa koreeya ya inay ka mid tahay min asbaabi alhalaak bal ka warran haddaan cidnaba laga oogin la shariifa walal wadiic midnaba haddaan laga oogin ka warran waxaa kaloo laga qaadanayaa ummadii hore wixii ku dhacay in lagu cibro qaato hmm. alcaaqilu man itacada bigayri walaxmaqu man itacada binafsi caqli waxa leh ka kayrkii ku cibro qaata nacasna waxa ah ka naftiisa waxa ku dhaca mooyaane wax kaleba aan ku cibro qaadan markay war waxaasaa dhacaya ka mallafan ilaa ay ku dhacdo markay ku dhacdo ayuu wax garanaya markaas wax garanaya asaciidu man wucida bikayri waa kii yidhi cbdullahi bn mascuud saciid waxa ah ruuxii markaa cid kale lagu wacdiyey oo ciddaa kale lagu wacdiyey ku wacdisoomay oo ku wacdi qaatay xadiiska boqoliyo afariyo sagaashan can ibni cumara radia allaahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal baynamaa rajulun yajuru izaarahu min alkhuyalaa baynamaa wakhti gudihiiso rajulun nin yajuru uu jiidaayo isaarahu guntigiisa uu jiidaayo min alkhuyalaa'i ay min ajli alkhuyalaa' kibir daraaddii iyo isqaadqaad daraaddii uu la jiidayo marada khusifa bihi waxaa lala gooyey dhulkaa lala gooyey dhulka ayaa lala gooyey fa huwa yatajaljalu fi alardi ilaa yowmi alqiyaama fa huwa ninkaasi yatajaljalu wuxuu markaa waxa weeye ku dhaqdhaqaaqaya kusii soconaya hoos marmarba ugu sii soconayaa in fil ardi arlada gudaheeda ilaa yowmi alqiyaamati ilaa laga gaadhayo maalinta qiyaamada yacni sida u soconaya waxa weeye waa si aan markaa dee aanu dheeraynayn markiiba aanu saa u cararayn ee waxaweye marba yani waxaweeye in yar markaa u soconayo ya uu ku dhaqdhaqaaqayo saasuu u soconaya ilaa maalinta qiyaame laga gaadhaayo xadiiskan bukhaari iyo muslim way isku waafaqeen oo matnigiisa waxa weeye labadaba waa soo wariyeen waxaanu xadiisku tilmaamayaa marada in la jiido oo kibir iyo isqaadqaad loo jiidaa inay xaaraantayna bannaanayn inay xaaraantayna bannaanayn ayay markaa ku tusinaysa waayo jiidista uu marada jiidaayo oo kibir kibirka iyo isqaadqaadka uu jiidayay daraaddeed ayaa ninkaa dhulka loola jaray dhulka in lala gooyeyna waxay caddaynaysaa arrinkaas inuu xaaraan ahaan u bannaanayn culamaduna waa isla ogol yihiin marada haddii loo jeedaayo lilkhuyalaa inay tahay marka mid xaaraana oo ragga ka xaaraana ah inay tahay waa laisku waafaqsanya cuquubada lagu ciqaabayna waxay liddi ku tahay siduu isagu rabay waayo qofkan isadaadaya waa iskorraysiinaya dadka inuu iska korraysiyu doonaya balaabala iska dhigay dabeedna markaasaa hoos loo dhigay oo dhulkii marka waxa la quusiiyey hoos loogu eriyey oo dhulka lala guuy dhulkii ayaa markaa la geliyey culamada qaar waxay yidhahdeen ninkani waa qaaruun wey in ilaahay dhulka la gooyena waa laynagu sheegay qur'aanka fakhasafnaa bihi wa bidaarihi alard yacni markaa ninka caynkani waa qaaruun baa layidhi waxaa kaloo culamada qaarkood ay ka qaataan in markaa waxaweye jidhkiisii iyo lafihiisii loo baaqi yeelay yacni cuquubada daraaddeed markay ka hadlayaan culammadu ciddaan carladu cunin baaqi noqonaysa waxay ku soo dareen marka waxaweye ninkan karaamo uu leeyahayna looma baaqi yeelin isagee lil ihaana loo baaqi yeelay waa si waxa weeye markaa u marba markaa dhulkaasi ugu dhex dhaqdhaqaaqayo oo marka waxa weye marba uu dhulkii la sii go'ayo marba inbaa lasii go'aysa marba inbaa lasii go'aysa marba inbaa lasii go'aysa isagoo dhulkii aan marka waxaweeye ka bixin ayaa haddana marka qiyaamadii dhici doonaa waxay ku kutusinaysaa qarada dhulku siduu u weyn yahayna waa kutusinaysa ahlucilmigu masale kale waa yidhaahdaanoo haddii markaa waxa weeye marada ninku wuxuu u jiidayaa aynay ahayn lilkhuyalaa yada ka waran taa culammada agtooda khilaaf baa ku sugan khuyalaa markuu u jiidaayo inay xaaraan tahay waa laisku waafaqsan yahay lakiin haddaanu khuyalaa u jiidayn uu leeyahay khuyalaa ugama jeedo laba suura aan u kala qaadno ruuxaan u qasdin inuu marada jiido amaradu hoos uga dhacday laakiin isagu ku dadaalaya inuu sare u qaado qadarka marba hoos ay uga dhacday biduuni qasdin ku dhacayaa cinda aljamiic wax dhibi kuma sugna xaalkiisna waa xaalkii abi bakar kale ina axada shiqayi izaari yastarki ila an atacaahadahu qaala inaka lasta miman yafcaluhu khuyalaa marka biduuni qasdin hadday u dhacayso sidaa abubakar bay uga dhacaysay biduuni qasdin iyada marka waxa waa bannaan tahay dembi qofku kuma qabo ma ynu ku dadaalaa un markaa isagu sare u qaado laakiin kan qasadka u jiistay marka hore shullaha u dhigay si uu sidaa ugu xaragoodo ya kaas baa waxa weeye eh, yacni khilaaf ku galaan oo waxay yidhaahdeen culammada jumhuurku waxay noqonaysaa karaahatu tanziih bay noqonaysaa bay yidhahdeen waa makruuh karaahatu tanziih haddaanu khiyala uga jeeda daaifa min ahlicilmina waxay yidhaahdeen mayo xaaraan bay noqonaysa xaaraan ayay noqonaysaa jumhuurka odhanaya waa karaa'tu tanziih waxay ka qaadanayaan waxay ka dariishadeen qaydka lagu qayday khuyalaa iyo bataran iyo axaadiista ku soo aroortay qaydkaas waxaa laga fahmayaa bay yidhaahdeen biduuni dalik haddaan bataran ama khuyalaa aan loo samayn in marka ay ka duwan tahay xukunkeedu waxay kaloo leeyihiin xadiiskan abibakar laftiisa inaka lasta minman yafcalu khuyalaa waa tanbiih cala alcilla cillada marka ayaa la baraarujinaya oo cillada loo diidaya inay tahay khuyalaaga ayuu tilmaamaya marka waxa baxday haddii aan khuyalaa looga jeedin ma soo gelis ahlucilmiga kale ee sida kale maray waxay leeyihiin mafaasid kalena waa ku sugan tahay kan biduuni qasdinka u jiidayuunbaa marka xadiiskaasi tilmaamaye laakiin haddii qasad markaa waxa weyan uu u jiidaayo maxaadir kala soo gelaysa ya maxaadiirtaa waxaa ka mida tashabbuh uu shabbahaayo dadka xunxumaaya markaa waxa mutakabiriinta ahaa waxaa soo aroorayba xadiis sheegaaya fa ina jara alizaari min almakhiila marada in la jiidaa lafteeda markaa khuyalaaga ka mida bimacnaa ama khuyalaagii bay ka mid tahay ama madinno iyo lofilaan bay u tahay fardan wa taqdiira haddii laga soo qaado inaynay ahayn waxaa ku sugan markaana tashabuh la shabbahaayo liasxaabi alkhuyalaa man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum ka qolo shabbahaana waa ka mid ta kale xadiis waxaa ku soo aroortay labada arrin iyadoo la kulminaayo hadduu khuyalaa u sameeyo cuquubada noocaya noocaasuu leeyahy hadduu marada jiido oo khuyalaagii aan la sheeginna ciqaabta noocaya noocaasuu leeyahy oo labadii arrin la kulminayo labadii arrin la kulminayo marka in labadaba la mancinayo walow ha kala darraadeene ayaa laga qaadanaya ta kale waxaa ku sugan tashabuh binnisaa dumarkiioo la shabbahayo waayo maryaha yaa la yidhi jiida ya dumarkaa lagu yidhi jiida ya cajaa'ibka jira waxaa ka mid a raggii lagu yidhi markaa isma jiiroo marada sare u qaada la yidhina waxaa looga taag la'yahay qaarkood inay marada jiidaan dumarkii la yidhi maryaha jiidana qaarkood maradii bay sare u qaadayaan se cajiib maaha ya marka tashabuh binnisaana waa ku sugan tahay waxaa kaloo ku sugan najaasadii buu taabanaya oo maradii haddii la jiido raggii ay jiidaan dee wakhtiyada qaarkood najaasadii bay taabanaysa oo talo miyaynay u daahirinayn meel kaloo nadiifa ah haddana hadday sii maraan miyayna u nadiifinna u daahirinayn soo u daahirin mayso raggii hadday marada jiidaanoo deedna najaaso maraday taabato faraqii hoose deedna meel kaloo wanaagsan ay soo maraan sida dumarka waa ugu nadiifinaysa miyna ugu nadiifinayn waayo ragga looma badnin miyaa logu qiyaas qaadan karin waa garta baaraka allah fiikum waa sida loo sheegay weeye yacani dumarka maadaama marka waxa iyaga la amray marada inay jiidaan oo ay markaa si badan kollay maradii dee faraqii hoose ula kulmayo najaasaadkii oo aynay ka ixtiraasi karayn oo iska ilaalin karayn oo mashaqa ka imanayso mar walba leeyahay maydha ay ku adkaanayso shareecaduna markaa waxa weeye umuuraha in lagu sahlo aynu naqaano yuriid allahu bikum alyusra walaa yuriid bikum alcusra wama jacala calaykum fi ddiini min xaraj ina addiina yusrun walan yushaadda diina axadun ilaa halaba yacnii shareecadu maadaama yusri iyo tashiil ay ku dhisan tahay yacni waxa weeye mashaqo culusna ay kaga imanayso mar walba inay maydhaan sharcan waa loo fudaydiiyey yani licusri mashaqa dhibta ku sugan daraaddeed laakiin maadaama yacni ragga marka horeba marka waxaa la yidhi marada sare u oo iyagu mukhaalafo ay ku jireen oo khilaafka sharciga ay khilaafeen ee mukhaalafada ay ku jireen ay marada ku jiideen dee loo fudaydin maayo ya waayo sababtii takhfiifka keensatay dumarka iyaga kuma sugna sababtii takfiifka keensatay kuma sugna laakiin kabihii oo kale marka hadday najaasadii soo taabtaan yacni mid walba marka waxa weye waa lagu nadiifinayaa meesha kale ka dambaysa marka waxawa in la mariyo oo marka waxaweye lagu xaquuqo tatiir waa u tahay waayo mid walba markaysaga mashaqa ka imanaysa haddii marka la yidhaahdo yacni midnaba kama fakan karo inuu marka waxaa kabihii in wakhtiyada qaarkood meel najaasa ay soo maraan ama ay taabtaan yacni markaa ma'muum kama aha marka sidaas aawadeed taa takfiifka waa ka siman yihiin waayo labaduba waa dhib markaa ku imanaysay oo mashaqa uga imanayso ay ku khasbanaayeen laakiin tan way ku kala duwan yihiin midna sharcan baa la amray midna lama amrin marka xukunkoodu saasuu u kala duwanaa sidaas ayuu kala duwana can caaishata xadiiska boqol iyo shan iyo sagaashan can caaishata radia allaahu canha annaha qaalat ma khuyira rasuul lahi sala allahu alayh wasalam bayna amrayni ila ikhtaara aysarahumaa maa lam yakun ihma caaisha waxay tidhi maa khuyira rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam lama dooransiin bayna amrayni laba arrin dhexdood lama dooransiin oo umuuraha adduunyada ka mid a ila ikhtaara aysarahumaa inuu doorto mooyaane labada ka fudud inuu markaa doorto mooyaane yacni marka mar kastoo la dooransiiyo laba arrin dhexdood la kala dooransiiyo wuxuu dooran jiray ka sahlanee fudud buu dooran jiray labada arrin ama ka sahlanaanshaha badan buu dooran jiray maa lam yakun isman intaanu ahayn ka markaa aysarka ahe sahlanaanshaha badani dembi haddii aanu ahayn fa in kaana isman hadduu dembi yahay bimacnaa mid dembi u saaxiiba yahay ismi oo masdarkiya baa la sheegay waxaana loo jeedaa ay daa ismin mid dembi u saaxiiba inuu yahay mooyaane ilaa arrin baa la tilmaamaya moogti marka waxaa loo fasirayaa ama in la yidhaahdo in laga tilmaamayo iman ay daa ismin mid dembi u saaxiibay inuu yahay ama markaa muaiman mid wax dambaajinaya inuu yahay mooyaane ama arrinka laftiisaba in lagu magacaabay ismiga laftiisii lagu magacaabay kaannahu inuu yahay caynulismi caynulismi inuu yahay hmm. mubaalaaan saa loogu magacaabay sida loo yahay rajulun cadlun yani nin markaa cadli ah nin caddaalad ah waxaa loo jeedaa cadaalad u saaxiiba yani waxa weeye oo macnii wuxuu dhacaya caadilun aw daa cadlin ayuu macnuhu u dhacaya ama marka waaba lagu mubaalaqoodo kaannahu caynulcadli uu yahayoo caddaaladdii oo markaa waxa weeye malaasanba inuu yahayba oo suuraddan loo yeelay maa khuyira rasuulullahi sala allahu alayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam lama kala dooransiin bayna amrayni laba arrin dhexdooda umuuraha adduunyada ka mida lama kala dooransiin ila ikhtaara aysarahumaa inuu doorto mooyaane labada ka sahlanaanshaha badan laba arrin oo kastaoo umuuraha adduunyada ka mid mida ah haddii la kala dooransiiyo wuxuu dooran jiray ka labada fudud ama ka sahlanaanshaha badan ama ka sahlan buu dooran jiray haddii labada midna adag yahay midna sahlan yahay wuxuu dooran jiray ka sahlan hadday labaduba sahlan yihiinna ka sii sahlan buu dooran jiray aysarka ah waa ismu tafdiil buu markaa noqon maa lam yakun intaanu ahayn ay huwa aysarku ka labada markaa sahlanaanshaha badani iman haddii aanu dembi ahayn weeye ama mid dembi u saaxiiba aanu ahayn ama mid wax dembaajinaya aanu ahayn fain kaana iman hadduu yahay mid dembi ah bimacnaa dembi u saaxiiba ama wax dembaajinaya kaana abcada annaasi minh wuxuu ahaan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam ka dadka ugu fog buu ahaan jiray oo aad yo aad uga dheeraanaya ayuu ahaan jiray xadiiskan bukhaari iyo muslim waa isku waafaqeen waxaanu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu markaa sida aysarka dooran jiray umuuraha adduunyada haddii aynay dembi ahayn yani nebigu calayhi salaatu wasalaam yani umuuraha waa fudaydin jiray dadkana wuxuu amri jiray umuuraha in la sahlo wixii markaa sharcigu sahlay in la sahlo yasira walaa tucasira wabashira walaa tunafira inamaa bucidtum muyasiriina walam tubcasuu mucasiriin waxaa laydinsoo saaray oo laydinsoo diray xaala wax fudaydinaysaan wax sahlaysaan ee xaala wax adkaynaysaan laydima soo dirin abuu muuse iyo mucaadina nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku uhi yasira walaa tucasira wabashira walaa tunafira wax sahlo wax fudaydiya wa ha adkaynina wabashira bushaareeya walaa tunafira dadka hadidinina dadka hadidinina diintuna sideedaba inay yusri tahay baa laynoo sheegay ina addiina yusrun walan yushaadda diina axadun ila halaba aayaadka qur'aanka laftoodu waa tilmaamayaan yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj marka umuuraha adduunye wixii la kala dooransiiyo ka sahlan buu marka nabigu dooran jiray cidda kala dooransiinaysa waxaa loo jeedaa waa in markaa dad kala dooransiiyaan cid dadka ka midii hadday wax kala dooransiiso wuxuu dooran jiray labada ka sahlan looma jeedo inuu allah doorransiiyo waayo hadduu allah doorransiin lahaa oo laba shay kale doorransiin lahaa maa lam yakun isman ma timaadeen oo shay xaaraana iyo shay markaa aan xaaraan ahayn inuu ilaahay kala doorransiiyaa ma dhici karto marka maadaama taasi ayna dhici karin qariinadaa ku lamaan ee sheegaysa maa lam yakun isman ayaa waxay caddaynaysaa cidda kala doorransiinaysa in loo jeedo dadku inay kala doorransiiyaan umuurihii adduunyadana laga hadlayo saas aawadeed baa loo keenay maa lam yakun iman sidaasaa loo keenay sidaas ayaa loo keenay haddii shaygu dembi yahayna nebigu calayhi salaatu wasalaam aad iyo aad buu uga dheeraan jiray oo uga fogaan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiiska marka waxa weeye waa sii dheeraa waxaa kaloo xadiiska la socotay wamantaqama rasuul lahi sala allahu alayh wasalam linafsihi qat ila an tuntahaka xurumaat llah fayantaqima lilah yacnii in marka waxa nabigu calayhi salaatu wasalaam naftiisa uma aargoosan weligii laakiin haddii xurumaadka ilaahay meel lagaga dhaco lagu xadgudbo nabigu calayhi salaatu wasalaam allah buu aargoyn jiray oo yacni xaalka caynkaas ah yacni wuxuu samayn jiray sida markaa waxa weeye xurumaadka ilaahay loo dhowro yacni cuquubada ku munaasibka ayuu markaa la iman jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin wixii naftiisa ku saabsan nebigu calayhi salaatu wasalaam waa cafin jiray yani nebigu wuxuu yani marka axsanu nnaasi khuluqan ya dadka ka ugu akhlaaqda wanaagsan ayuu ahaa wa innaka la calaa khuluqin cadiim kaana khuluquhu alqur'aan yacni allahba waa ku ammaanay nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu akhlaaq wanaagsan iyo diin weyn oo wanaagsan ku sugan yahay ayuu ku ammaanay mucaamaladiisii oo dhan baa laga tilmaamayaa kulligeed in marka akhlaaq markaa weyn inuu ku sugnaa saas aawadeed bay markaa ahlucilmi badani ku fasireen in looga jeedo calaa diinin cadiim oo waxaa laga tilmaamaya noloshiisoo dhan mucaamaladiisi hadday cibaado tahay iyo haddii markaa tahay adabuhu maca khalqi illaah yacni kullu dalik ayaa markaa soo gelay caaishana waxay tihi kaana khuluquhu lqur'aan kaana khuluquhu lqur'aan marka waxyaalaha dadka xaggoodu kaga yimaada in la dulqaato oo markaysaa markaa cadhada la yska bi'iyo cadhada la qarsado ayaa markaa la rabaa laakiin xagga marka sharciga haddii lagu xadgudbo waxaa waajiba marka in la cadhoodo waxaa laga sheegay imaamu shaafici inuu yidhi man istuqdiba falam yaqdab fa huwa ximaar ka lagaga sii cadhoon waayaa kaasi dameer weeye uma jeedo wax marka yacni isaga naftiisa ku saabsan inuu u cadhoodaa inay tahay markaa mid la rabo oo waxaweeye marka waxaan diinkii taabanayn waxaan diinkii taabanayn oo murhiisa shakhsigaa wax la mida iyo kale in laga tilmaamaayo yacni marka in taas la ammaanayo inuu markaa ka cadhoodo ama cadhadu waxay keensanaysay la yimaado yacni loogama jeedo laakiin waxaa laga tilmaamayaa diinkii haddii lagu xadgubdo xurumaadka ilaahay meel lagaga dhaco xaalka noocaasi waa markii cadhadu ay waajibaysa cadhada wakhtiyada qaar waajibta xadiiska boqol iyo lixyo sagaashan can jaabir bni cabdillaahi radia allaahu canhuma qaala lama xufira alkhandaqu ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayh wasalama khamasan jaabir bni cabdillaahi waxaa marka uu yidhi lamaa xufira alkhandaqu markii la qodaayey godkii la qodayey yani khandaqu wuxuu ahaa markaa gaaladii qureysheed iyo gaashaanbuuro kale soo kaxaysteen ayaa soo duulay sannaddii afraad ama sannadii shanaad ayay dhacday ghaswatulaxzaab weeye waa ghaswada suurat suuratulaxzaab lagaga warramayo weeye marka quraysh iyo khatafaan ayaase soo gaashaan buuraystay yuhuudda markaa madiino deggan qaarkoodna heshiis bay la galeen heshiis ayay la galeen oo qolada reer bani qurayda la yidhaahdo inay iyaguna ballanka ka baxaan oo markaa waxa weeye maanta oodahayn u rogaynaaye idinkuna waa inaa halkaan naga gacan siisaan baa la yidhi oo markaannu nimaadno aad garabkayga oo nala dagaal gashaan sidii baa lagula ballamay katafaan iyo qurayshoo wada socdaana waa soo wada duuleen nebigu calayhi salaatu wasalaam intii aynay soo duulin ka hor ayuu warka helay inay markaa arrinkaa isu soo urursanayaan isu soo gaashaanburaysanayaan oo doonayaan inay soo duulaan iyagoo wada socda markuu taa ogaaday waxaa markaa la go'aansaday oo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu go'aamiyey godka in la qodo khandaq magaalada madiine geesaha qaarkood waxaa kaga qoqoban yacni buuraa kaga xidhan meelihii buuruhu kaga xidhnaayeen mooyaane geesihii kale laga soo geli karayay ee ciidanku ka soo geli karayay ayaa markaa godka laga qodayaa god sidaana u ballaadhan aanu farasku ka booday yacnii sidanna marka waxa weeye aan u gaabnayne u dheer oo aan marka waxa weeye ciidanku iyagoo luga ku daadegi karin yacni waxa weeye god caynkaasaa la qodaya oo buurtaa ilaa buurtaa la gaadhsiinayo xagga ballacana waa u ballaaran yahay xagga guntana waa u dheeryihi xagga kalena buur ilaa buur buu isku xidhayaa geestii laga soo geli lahaaba saasay u xidhan tahay muslimiintiina hoostay marka waxa weeye godka yacni markaa xagga gudaha xigta ee madiine ka xigta ba iyaguna difaaca ka soo gelayaan iyagoo warmahoodii iyo seefahoodii markaa wata ba iyaguna halkaa difaaca ka soo gelayaan marka talada caynkaasa waxaa eh, tilmaamay sida mashhuurka caanka ah salmaan alfarisi oo markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam la tashaday sida siyarka ku caanka ah eh, saxaabada markuu la tashaday salmaan alfarisi baa wuxuu yidhi waxaanu annagu ahayn xagga faris marka qolo qolo ka xoog roonoo ka tiro badani markay ku soo duusho waxay samaysan jireen god ay isku xeeraan oo dabeedna markaa dabadiisa ay difaaca ka galaan yacni qaabkaasay samayn jireen sidiibaa marka waxa weeye ay markaa noqotay godkii in la qodo godkii sidii baa la qodayey waa la qaybsaday yacni waxa weeye waxaa loo wada dhaqaaqay dhammaan in la qodo nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxbuu ka qoday nebiguna calayhi salaatu wasalaam wax buu ka qoday gaajo darayna waa jirta oo iyadoo hawshu badan tahay oo camalka la qabanayaa fara badan yahay iyo hawsha lagu jiraa iyo cuntadii oo yar oo gaaja jirta isgashay waata markaa waxa weeye axaadiista qaar ay ku soo aroortay inay waxa weye saxaabada qaarkood waxay yidhahdeen caloosha waxaa noogu xidhnaa dhagax-dhagax halhal dhagax yacni qofku markuu gaajoonaayo waxa weeye beerkii baa lulmaya taasna waxa weye isagii bay dhibaysa marka waxa weeye si marka aanu beerkii u dhaqdhaqaaqin ayaa waxaa la samaynayaa calooshiibaa dhagax lagu xidhaya oo lagu adkaynaya calooshiibaa dhagax lagu adkaynaya marka waxaanu is aragnay iyadoo dhagax dhagax noogu xidhan yahay saxaabada qaarkood yidhaahdeen nebigaa baanu aragnay calayhi salaatu wasalaam iyadoo laba dhagax ugu xidhan yihiin gaajo daraaddeed gaajo daraaddeed iyadoo laba dhagax ugu xidhan yihiin baanu nebiga aragnay bay yidhaahdeen calayhi salaatu wasalaam marka qisada noocaasa ayuu tilmaamayaa wax ka mida iyo gaajadii jirtay iyo marka waxa weeye inuu markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam doonay nebiga iyo dhowr qofoo kale inuu yani cunto u sameeyo qaala wuxuu uhi lamaa xufira alkhandaqu markii godka khandaqa la qodayey siiqadu waxay u egtay in la qoday laakiin waxaa loo jeedaa qodaalkeeda lagu jiray muradku waa saas hmm. laakiin lamaadu marka hore waxay gasho waxaa loo jeedaa maadi maadi baa loo jeeda laakiin camalkii in lagu dhex jiro ayaa hadda muraadku yahay ra'aytu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam jawaabu lama wa waxaan arkay rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam jaabir bnu cabdillahi baa odhanaya khamasan isagoo markaa calool laaban baan arkay bimacnaa gaajoonaya eh, qof marka calooshu ay maran tahay oo gaajoonayo dee calooshii way isku dhacdaa marka waxa weeye dee uu ladan yahay oo dee calooshii xoogaa ku jirana dee saray u soo kacays marka nebiga calooshiisii isku dhacsanoo godan baan arkay buuri fankafaytu waan gaddoomay asalku waxaa fankafa'tu oo inkafa'a ayay ahayd laakiin hamsadii baa markaa takhfiifan baa la ibdaaliyey oo ya baa loo beddelay fankafaytu waan gaddoomay oo waan laabtay ila imra'atii haweenaydaydii intii ka ahaatay baan u laabtay yacnii qofkii dumaraan qabay intii ka ahaatay ayaan u noqday fa qultu waxaan idhi hal cindaki shay agtaada ma ku sugan yahay waxba ma ku sugan yihin wax yarna ma haysaa fa innii ra'aytu birasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam khamasan shadiida waayo anigu waxaan ku arkay birasuuli illaahi sala allahu rasuulka ilaahay waxaan ku arkay khamasan yani markaa gaajaan ku arkay yani markaa calooshiisi ay laaban tahay oo shadiidan daran gaajo daran inay ku sugan tahay baan ku arkay buu yidhi rasuulkii ilaahay waxaan ku arkay buu yidhi gaajo daran inay ku sugan tahaan arkay marka waxba ma haysaa fa akhrajat ilaya jiraaban fiihi saacun min shaciir wuxuu idhi fa akhrajat ilaya waxay ii soo saartay jiraaban kiish bay ii saartay kishkaasoo fiihi saacun uu ku sugan yahay yacni saac uu ku sugan yahay saacu waa laba kiilo iyo markaa waxawa dheeraad maadana qaarkood waxayn saddex kiilo waa gaari kartaa saacu waa afar mud afar mud wey afarta mudna waxay noqonayaan nin marka waxa weeye labadiisa kaf ay dhexdhexaad yihiin labadiisa cukur ayaa intuu saa isu barbardhigo afar goor buu buuxinayaa raashin ka buuxinaya bariisoo kale ka buuxinaya marka intaasa waxay noqonaysaa yani markaa sac bay noqonaysa hmm. adu waa laba kiilo iyo dheeraata fa akhrajat ilaya waxay ii saartay jiraaban kiish isoo saacun uu ku sugan yahay saac ku sugan yahay saacaasoo min shaciirin heed ah shaciir waa heedda wey heeddu hmm. waana nafci badanta waxaa la yhahy alshaciiru yu'kal wa yudam shaciirka waa la cunaa waana la ceebeeyaa xoogaa cuntooyinka ka jimcoon baa dadku ay jecel yihiin mala suuqeennana cuntada taalla waabata ugu qaalisan ya suuqeenna cuntada taalla shaciirkaasaa ugu qaalisan laakiin waxaan naf badan lahayn bay dadku ka jecel yihiin de baastay ka jecelyihin walanaa buhaymatun daajinun fadabaxtuha walana waxaa noo sugnaatay buhaymatu neef yar baa noo sugnaaday tashiir tashiiru bahima buhaymatu neef yar baa noo sugnaaday oo daajinun guri joog ah daajinku waa neefka aan markaa foof tegin ee guriga wax lagu siiyo ayaa waxa la yidhaha daajin waa guri joog fa dabaxtuhaa yadii waan gowracay buuri waa waxar yar oo guri joog ah marka mar hadday guri joog tahay way iska eranaaxaysaa kulley haddii wax la sii siiyo oo socod badanna de maadaama aynay gelin fa dabaxtuha waan gowracay buuri wa taxanat yacni markaa shaciirkiina waxay ku samaysay way midximisay oo iyadana marka waxa weeye way midximisay waa si markaa kimisi wax looga sameeyo fafazictu ilaa canaaqii waxaan u degdegay ama u argagaxay yani wuxuu u jeedaa u dheereeyo u degdegay ilaa canaaqii yacni waxa weyaan waxartaydii yaraydee aan gowracay wa qaactuha waan googooyey buuhi waan googooyey fii burmatiha dherigeedii ayaan ku googooyey burmadu waa digsiga weeye digsi yar oo wax lagu kariyo yacni kaas weeye marka burmatiha waxaa loo idaafaynayaa loo tiirinayaa qofka dumara ayaa loo tiirinaya ayalaa burmatil mar'a ah. yani digsigii gabadho ayay markaa waxayn haysatay baan markaa ku tiiriyey marka maadaama ah, alaabta iyo dee dumarka loo tiiriyo yani waxyaalaha markiisa markaa weelka guriga iyo ashyaada la ah yani saas ugu tiiri weji kale culamada qaarkood waxay yidhaahdeen ilaa burmatiha waxaa laga tilmaamayaa ay ilaa burmati alcanaaq yacni waa dherigeedii maadaama iyada lagu karinaayo idaafadu waxay ku dhacdaa liadnaa mulaabase yani saasaa loogu tiiriyey alidaafa takuunu liadnaa mulaabasa marka tanna wuxuu u googoynayaa waa caawin gabadhii uu doonaya inuu caawiyo maadaama iyadii shaqo kale ay ku mashquulsan tahay wixsi u hawl fududeeyo u gogo waxay kutusinaysaa khidmada ahalkiyadda in laga qayb qaato ay kutusinaysaa oo waxaynan isticmaalin malaha laakiin sida fiicani waa sida yani ku soo aroortay yani waxa weeyaan eh, salafku ay samayn jireen yani nabiguna calayhi salaatu wasalaam uu samayn jiray saxaabaduna ay samayn jireen kaana fii khidmati ahli uma walaytu ilaa rasuuli lahi sala allahu aleyh wasalam dabeedna waxaan u jeestay xaggii rasuulka sala allahu aleyh wasalam baan u kacay oo u jeestay yani sidaan u qabto ayaan u kacay xaggaasaan u jeestay in rasuulkii u tago usoo sheeguu doonaya fa qaalat waxay tidhi gabadha la sii ballamays suhayla gabadha la yidhaahdee u qabay jaabir laa tafdaxnii birasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam wa biman macah ha igu fadeexadinnin rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam wa biman macahu iyo cidda rasuulka wehelisa ha igu fadeexadinnin ha igu kashifin yani wax dad badan loogu yeedho ma hayo ya dee haddaad dad badan u yeedho meeshu waan ku fadeexadoobayaa marka hay ugu fadeexadinin ee nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo dhowr qof hoos u soo kaxeen saasay kula sii ballantay fa ji'tuhu nabiga waan u imi buu yidhi calayhi salaatu wasalaam fa saarartuhu waan la siraystay oo hoos baan ugu sheegay buui fa qultu waxaan idhi yaa rasuula allaahi rasuulka ilaahayow dabaxnaa buhaymatan lana waxaan gowracnay yacni waxar yar oo annaga noo sugnaatay neef yar oo annaga noo sugnaaday waa canaaq oo waxar weeye ayaan gowracay wa taxanat saacan min shaciir gabadhina waxay midximisay yacni saac heed ah ayay midximisay saacaasoo kaana cindana annaga agtayada ku sugnaa fa tacaala kaalay anta adiga iyo wa nafarun koox dhowr ah macaka la jirkaaga yacnii adiga iyo koox kale oo kula jirto oo ku wehelisaa kaalayo ina keena wuxuu markaa filayey dee in nebigu calayhi salaatu wasalaam dhowr qof soo doorto dabeedna ay israacaan taasuu filayey fasaaxa anabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigu ciidankiibuu u qayliyey waa ciidan fara badan oo dee khandaqii bay qodayaanoo way kala tafaraaruqsan yihiinoo markaa qaarba meel bay ka qodayaanoo way kala yaro durdurugsan yihiin meelaha qaarkood marka codka haddii si caadiya loo hadlo qaar baa codku laga yaabaa inaan u gaarin laakiin haddii lagu qayliyo dee waa meel bannaanoo kuwa yaro durugsan iyo kuwa kaleba waa maqlayaan fasaaxa nabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu waa qayliyo faqaala wuxuuhi yaa ahla alkhandaq qoladiinnan godka qodaysow godka qoladiinnan u saaxiibka ahow ina jaabiran qad sanaca su'ran ina jaabiran jaabir qad sanaca wuxuu sameeyey suuran ama su'ran in yar oo cunto ah asalku mahmuuz buu ahaa su'ran waxaana loo isticmaalaa hambada loo isticmaalaa marka raashinka la cuno inta yare lagaga tago ayaa la yidhaahdaa su'ri la yidhaahdaa takfiifna waa lagu sameeyaa suuran baa la yidhaahdaa haddana sida markaa badanku ay dabdinayaanba mala waa suuran marka hamba may ahayne waxaa loo jeedaa yaraanshaha ay yar tahay cuntadaasi ayaa waxa laga soo qaaday ka'annahu inay hamba ka dhigan tahay yaraanshaheeda daraaddeed laakiin hamba maaha qad sanaca wuxuu sameeyey suuran yacnii in yar oo raashinuu sameeyey oo aan badnayn oo yaraanshihiisa aad mooddo inuu hambo oo kale yahay fa xaya halan bikum kaalaya idinkoo degdegaya ya kaalaya idinkoo degdegaya kaalaya fa qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam markaasaa nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa tunzilunna burmatakum walaa takhbizunna cajiinakum xataa ajii laa tunzilunna ha dejinnina shamac baa laga dhigo dee isaga iyo haweenaydiisii iyo cidda markaa taabica u ah ka'anahu in lagu jamcinayo waana dhacdaa labada sidii jamac loola khitaabana waa dhacdaa oo maadaama marka waxaane uu godan yahay laamku waxaad garanaysaa in waawudamiir meesha laga xadfay ya ila mufrad marka laga khitaabayo waxaa la yidhahda laa tunzilanna saasaa la yidhahdaa marka waxa weye mufrad nina lala khitaabayo saasaa la yidhahda marka laa tunzilunna maadaama la yidhi waxaad garanaysaa waawu damiir meesha inuu ku jiro waawu damiir inuu ku jiro laa tunzilunna ha ka dejinnina burmatakum dherigiinna dabka ha ka dejinnina ha iska saaraado dabka waa inaan laga qaadin walaa takhbizunna cajiinakum yacnii ha markaa waxabay ha xashina cajiinakum cajiinkiinnana ha xashina haddii kimis laga sameeyey dee xashid bay noqonaysaa haddii marka waxa weyan yani lxoox laga sameeyeynayna waxay noqonaysaa qooshid yacni markaa haqooshina cajiinkiinna ama marka waxa weeye ha xashina yacni marka waxa weeye daqiiqdiinna meeshii waa la midximiyey shaciirkiioo de waxaa laga dhigay daqiiqo kale laga dhigay yani waxaa laga dhigay taxiin sidii daqiiqoo kale laga dhigay xataa ajii'a ila aan ka imanayo ila suga yacnii horteed hasii samaynina intaanan iman fa ji'tu waan imi buu yidhi oo gabadhii ayaan u imi haweenaydii baan u imi oo haweenaydiisii wa jaa'a rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahayna waa yimi yaqdumu xaalu horkacayo annaasa dadka u horkacayo ka soo horreeyo xataa ji'tu imra'atii ilaa aan u imi haweenaydaydii marka fa ji'tuda hore wuxuu u jeedaa xaggeedii baan u soo noqdo u soo kacay buu u jeedaa saas aawadeed ba xataa ji'tu uu yidhi xaggaasaan usoo kacnay buui ji'tu ilaa aan u imi buu yidhi imra'atii haweenaydaydii aan u imi awjadiisa u sheegaya dabeed waxay aragtay dadka badan ee soo socda fa qaalat waxay tidhi bika wa bik yacni facala allaahu bika wa facala bika kada wa kada ilaahay waxaa kugu sameeyey cadhadii baa markaysaga hadalkaa ku tidhi ilaahay waxaa kugu sameeyey lama sheegin waxii ay ku tidhi laakiin kolley wax weyn inayna odhan bay u badantay hadalkana ay u leedahay canaan iyo yani markaa cadho ay cadhootay iyo markaa canaan ay canaanayso ay ka baqayso dee fadeexad in la dhibsado oo meesha fadeexadii ka raacdo faqultu waxaan ku idhi zawjadiisuu la hadlaya faqultu waxaan ku idhi buu idhi qad facaltu aladii qulti qad facaltu waa sameeyey alladii kii qulti aad tidhi samee aad igu tidhi waan yeelay oo waan sameeyey oo nebiga si siran hoos ugu sheegay waxaan markaas samaynayna inay wax yar tahay oo aan wax badan ahayn waa u sheegay xaqiiqadu siday tahay raashin ah waa u sheegay marka adigii dhowr qof ina keenaan ku ii markii saa u sheegay cadhadeedi waa iska degtay markay aragtay inaanu eed lahayn ya cadhadeedii markaa waa digtay fa akhrajat lahu waxay u soo saartay cajiinan yani cajiinkii bay usoo saartay yani waxa weye daqiiqdii ay xashtay bay usoo saartay ama daqiiqdii ay qooshtay usoo saartay yani labada waa aqbali kartaa fabasaqa fiihi nabigu calayhi salaatu wasalaam waa ku tufay tabriik uu barakaynaayo barake ugu ducaynaayo ayuu ku tufay cajiinkii wa baaraka ay wadacaa bilbaraka barakana waa ku duceeyey ilahu barakay uma camada dabeedna wuxuu u qastay camada waxay la macno tahay qasada camada waa ka qasada wasnan wa macnan xagga wasniga iyo macnahaba way ka waafaqsantahay oo camada yacmidu waxay la mid tahay qasada yaqsidu xagga wasniga waa kala mid oo labaduba baabu daraba macna waa isku mid wuxuu doonayoo u qastay ilaa burmatina digsigayagii yaraa ama dherigayagii yaraabu u qastay oo fabasaqa fiiha waa ku tufay yadana wa baaraka barakana waa ku duciyey uma qaala dabeed wuxuu ihi nabigu calayhi salaatu wasalaam udcu khaabizatan nusaska qaar waxay qorayaan udcii inuu gabadha la khitaabay oo ku yidhi gabadh yahay u yeedho khaabizatan mid waxaweye kula dubta u yeedho oo faltakhbiz macak udcu marka la yidhaahdana waxay noqonaysaa in markaa jaabir lala khitaabayo udcu u yeedh khaabisatan markaa mid dubta markaa u yeedh oo faltakhbis macaki ha kula dubto macakii adiga markaa la jirkaaga gabadh yahay haddii saa la yidhahdo waxay noqonaysaa yeedhistana in la qaabilsiiyey jaabir dubitaanka cidday la dubaysaana inay tahay qofka dumara waqdaxii min burmatikum walaa tunziluuha waqdaxii ka soo gura min burmatikum dherigiinana ka soo gura isagoo dabka sidii u saaran marba waxaa ka soo saaraysaan ka soo saara marbacad ka soo saara oo saa u sameeya laakiin dabka ha ka dejinina walaa tunziluuha ha ka dejinina dabka dherigu dabka ha iska saarraado laakiin mar walba ka soo gura uun dadka uka gura wa hum alfun waxaa looga soo guraayey walxaali hum iyagu alfun kun ay yihiin saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam ku nin iyagu ah fa uqsimu billaah wuxuu idhi jaabir ibnu cabdillaah fa uqsimu waan dhaaranayaa billaahi allah baan ku dhaaranayaa la akaluu way cuneen kulligood xataa tarakuuhu ilaa ay ka tageen cuntadii oo taalla wainxarafuu ay laabteen oo gaddoomiin wa inna burmatana waxay laabteen oo markaa ay naga tageen walxaal inna burmatana digsigayagii yaraa la taqidu ay karayso kamaahiya siday ahayd ay u karayso oo weli hilib ku jiro wa inna cajiinana cajiinkayagiina yacni markaa daqiiqdii markaa la sameeyey ee hadda la dubayeyna la layukhbazu kamaa huwa yacnii loo dubaayo siduu markii hore markaa loo dubayo kale ayaa loo dubayo isnama dhammaan labadiiba waxa weeye iyagoo markaa ay yaalliin ayaa kunkii nin intay cuneen oo ay ka dhargeen ayay dabeedna ka tageen xadiiskan eh, waxaa laga qaadanayaa fawaa'id badan baa laga qaadanayaa xadiiskana bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey waa xadiiska fawaa'idda laga qaadanaya ka mida saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam siday nebiga u jeclaayeen ay doonayeen nebiga calayhi salaatu wasalaam eh, inay marka waxa weeye yacni markaa wixii dhibaba inay ka ilaaliyaan siday ula jeclaayeen marka markuu jaabir ku arkay in nabigii gaaja ka muuqato ayuu wuxuu doonay isagoo wax fiican aan hayn inuu haddana marka waxawe gaajadaas nebiga ka bi'iyo calayhi salaatu wasalaam buu doonay sidaasuu marka waxa weeye u soo laabtay sidaasuu haweenaydiisa ugu sheegay iyaduna markaa sidaasay markiiba ay marka u aqbashay sababta marka waxa weeye ugu sheegayaana waxay tahay waa si waxay hayso ayna waxba u kaydsan mar haddii laha nebigii calayhi salaatu wasalaam baa gaajoonaya si waxay u kaydsata aan u jirin ayuu ugu sheegay fawaaidda laga qaadanaya waxaa ka mida nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo awliyada ilaahayba in waxyaalaha cawaaridda ee adduunyadu inay haleelayaan oo dadku siday u gaajoodaan inay u gaajoonayaan oo bashar ay yihiin yacni dhibaatooyinka iyo gaajadu siday u haleelaan dadka kalena inay u haleelayaan taasina waxay ka mid tahay min dalaa'il tawxiid tawxiidka ilaahay dalaa'isha caddaynaysay ka mid tahay nebiyadu waa bukoonayeen waa xanuunsanayeen waa gaajoonayeen wakhtiyada qaarkood yacni markaa waxa weeye waxay noqonayeen qaar xataa markaa dhibaato ka badan dadka kale dhibaatada haleelaysa inay haleesho laakiin kii nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam innii la ucaku kamaa yucaku rajulaani minkum waxaan u xanuunsanayaa u xumadoonayaa laba nin oo idinka idinka midi siday u xanuunsadaan ee u xumadoodaan oo kale ayaan u xumadoonayaa ya ashaddu nnaasi balaa'an alambiyaa uma alamhalu faalamhal marka waxay ka mid tahay min dalaa'il tawxiid wararka ay yidhaahdaan dadka qaarkood ay yidhaahdaan weli hebel waxaa la siiyey kelimatu kun oo hadduu yidhahdo kun hadduu yidhaahdo wax alla wuxuu doonaa sidii bay u dhacayaan ya inaynay sax ahayn bay ku tusinaysa inaynay sax ahayn ayay ku tusinaysa nabigana calayhi salaatu wasalaam dacawaadkiisa iyadoo la aqbali jiray ayaa haddana wakhtiyada qaarkood waxaa dhici jirtay ducooyinka qaar inaan laga aqbalin waakuu saddex arrin baa nabiga waatuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam saddex arrin baan ilaahay weydiistay laba waa i siiyey midna waa iga diiday midna waa iga diidey markii nimankii quraada ahaa ee saxaabada ahaa qabaaisha ay laayeen ricli iyo dakwaan iyo cusaya markay laayeen nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu habaarayey bil buu habaarayey allaahuma alcan riclan wa dakwaana wa cusayata casabu allaha wa rasuulah ou shanta salaadood shantaba ku habaarayey muddo bilaanu habaarkaa waday dabadiisa aamiin waxaa ka lahaa awliyadii ilaahay oo khulafaau raashidiinku ka mid yihiin alcasharatu almubasharuun biljanna baaqi alcashara yacni ahlu badrin yacni saxaabadii markaa in badanoo kaleo ka mida ayaa dabadiisa ku tukanayay markaas iyaguna lahayn aamiin ilahu aqbal ilahu ajiib markaasaa waxaa soo degtay laysa laka min alamri shayun aw yatuuba calayhim aw yucadibahum fa inahum daalimuun amarkiiyo tasarufka adigu waxba kuma lihid umuuruha ma maamulaysid arrinkoodana ilaahay dib buu udhigayaa ama waa ka toobad aqbalayaa ama arrinkooda ilaahay dib buu udhigaya ilaa ama uu ka toobad aqbalo ama uu cadaabo markaasaa nebigu joojiyey calayhi salaatu wasalaam habaarku habaariyey marka dalaa'isha tawxiidka laga qaadanaya adilada waxyaalaha laga daliishanaya xadiiska lagala baxayo waxaa ka mida ah masaa'isha laga qaadanayo xadiiska waxaa ka mida ah, nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu allah baryaayey ya anaa farabadinaya ma lahayn yacnii allah buu baryaye markanuu ku tufayo barakuu ku ducaynayaa laakiin barakada isagaa bixinaya muraadku ma aha ee waa daca bilbaraka baraka ayuu ku duceeyey macnaha looga jeedaa saas yada wey sidaas weeyaan waxaa laga qaadanayaa awqaadda in asbaabta la qaato marka waxa weeye dhibaatooyin ay jiraan asbaabtii salaamada iyo nabadgelyada in la qaato ya oo tawakulka allah la tala saaranayo inaan asbaabta in la qaato inaan ka hor imanayn nabigu calayhi salaatu wasalaam diraca dagaalka waa xidhan jiray kaana yalbasu lamat alxarbi hadda maaragta yacni waxa weeye nebiga iyo saxaabadu hubka waa qaadan jireen ilaahayna waaba amray waaciddu lahum ma istatactum min quwa wa min ribaadi alkhayli turhibuuna bihi caduwa allahi wa caduwakum digtoonidaa la amray wakhuduu xidrakum digtoonidiinna marka waxa qaba oo qaata asbaabtii laysku ysku daafacayaa lala imanayey ee caadadu ku dareertay in difaac markaa ka imanaayo oo khandaqan la qodayo dee waa asbaab min alasbaab alcaadiya weyn waa asbaab caadada lagu ogaaday in markaa waxa weeye laysku daafaco oo weliba asalkeedu ka soo jeedo yacni ummadaha gaalada qaarkood inay samayn jireen halkaana waxaa laga qaadanayaa gaalada wixii markaa shareecadu aynay diidin naafica in laga faa'iidaysan karo laga qaadan karo aan looga tegayno la odhanayn farsamada noocaasi waa farsamo gaalada ka timi wixii naafica yacni in markaa laga faa'iidaysan karo ayaa markaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa mucjize nebiga sala allahu aleyh wasalam ka dhacday oo barakada uu ku duceeyey ee ducawaadkiisii nebigu intuu duceeyo ayaa dacawaadkiisa markiiba inta la aqbalo la arki jiray isagoo mimbarka ku taaganoo abaar darina jirto salaadii jumce ayaa nin reermihii soo gelaya markaasuu odhanaya yaa rasuul allah xoolihii shuf xoolihii baabee allah noo bari oo roob nooga bari cirkana xabad looma yaqaano waa qaawan yahay cirku caad yare kama muuqda caad isla mimbarka intuu saaraa nebigu waa duceeyey gacmuhu sare u qaado allahuma asqina allahuma asqina allahuma asqina wa fii lafdin allahuma akhina allahuma akhina allahuma akhina saddex goor inta khudbaddii nebigu waday weliba khudabkiisu ma dhaadheerayn ina qisara khudbati rajuli wa tuula salaatii ma'inatu min fiqhi xadiisku muxuu sheegay yacnii ninka khudbaddiisii inay gaabato salaadiisuna dheeraataa waa calaamad ku tusinaysa faqiihnimadiisi marka idan khutabka nebigu sala allahu alayh wasalam ma dhaadheerayn jawaamic bay ahaayeen ma koobnaayeen inta khudbaddii ay dhegaysanayeen ayaa waxaa soo baxay bay yidhaahdeen in yar oo daruura oo aad mooddo gaashaan oo kale mooddo intuu yaraanshaa ka qabto ayaa markaysa markaa soo muuqato soo baxday kadibna waxa weye waa weynaatay waa weynaatay waa weynaatay isagoo weli mimbarkii nebigu ku taagan calayhi salaatu wasalaam baabay da'day markaasaa masjidka nebigu waa darroori jiray oo marka ma ahayn korka markaa mid daroorta celiyo ma ahayn cariish buu ahaa yacani waxa weeye yacnii biyihii soo darooray baa nebiga calayhi salaatu wasalaam ku soo daatay markaase garkiisa ay sidaa uga daadanayeen waa isla markiiba ducadii la aqbalay tanna waxa weye waa caynka oo noocaas waa ducadii nebigoo la aqbalay waayo waxar yar iyo saac raashini maxay ka tarayaan kun nin maxay ka tarayaan oo weliba gaajooday oo rafaado dhibaatooday shaqo badan qabtay gaajana ugu darantay haddana maca daalik kulligood intay cuneen oo ay iskood uga tageen oo ka dhergeen ayaa dherigiina sidii u karayaa hilibkii ku jiraa cajiinkiina sidii marka waxawe loo dubaya sidii loo dubaya taas waxay ka mid tahay min dalaa'ili nubuwati nabiga calayhi salaatu wasalaam ashyaada caddaynaysa nebinimadiisa caddaynaysa ayay markaa ka mid tahay waxaa ka mid a ah nabiga calayhi salaatu wasalaam yani waxa weeye yani daacadnimadiisa iyo sidaanu markaa waxba u qarinayn yani muu yeelin inuu markaa waxa weeye isaga iyo dhowr qof inay markaa raacaan jaabir oo dabeed markaa waxa weeye sii eego iyagoo sii socda wuxuu doonay yacni waxa weye wasiri ka iclaani weeye ya yani waxa weye noocaas weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam dee waxa naftiisa uu la jecel yahu la jeclaa markaysa walaadihiisa kale muslimiinta ah iyo saxaabadiisa uula jeclaa laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiih ma yuxibu linafsi ya wuxuuna doonay inuu de ku duceeyo yani markaa uu saana yani markaa yani la sameeyo muu samayn nabigu calayhi salaatu wasalaam iyadoo sababtan aan lala iman inuu yidhaahdo ilaahu cirka nooga soo deji markiisa waxaa raashin ya taa kuma ducayn laakiin wuxuu ku duceeyey ya sababtan caadiga ee la garanayo iyadoo muuqaalkii wax ka jira inuu deed markaysa markaa ilahay u baryo inuu barakeeyo ya waxaa la mida biyaa la waayey biyihii markii la waayey oo deceelkiina markaysaga gunta markaysa markaa lasoo yani laga soo dhameeyey ayaa bal wuxuun ka soo eega markaasa wax yaraan naf lahay ayaa markaysa markaa lagu soo shubay markaasuu gacantiisa geliyey nebigu sala allahu aleyh wasalam ya tiina waa ku duceeyey biyuhu farihiisay ka soo burqadeen waxaanu arkaynay bay yidhahdeen saxaabadu biyahoo farihiisa ka soo burqanayaanu arkayni ya markaasaa ciidan dhan oo siddeetan gaadhaya ayaa biyihii markaysa markaa waxaan wada isticmaalay waxay cabbaan iyo waxay ku weysaystaan iyo waxay ku intifaacaan kulligood hadda waa calaq yar waxaa ku jiraa waa calaq yar <clears throat> nabigu calayhi salaatu wasalaam e, waxa uu kulmiyey inuu saxaabadii markaysaga khandaqa qodaysayna uu u dhawaaqo xaqiiqadii u sheego cuntadii uu tilmaamo wax yar inay yihiin haddana uu yidhahdo kaalaya yagiina uu tilmaamo yani si ugu duceeyo in marka waxaweeye farsamada inuu u sheego laa tunziluna burmatakum walaa tahbisunna cajiinakum xata ajii yani xataa ajii saasuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam markuu yimina wuxuu sameeyey inuu markaysaga candhuftiisiina ku tufay isagu labadaba ku tufay u barakana labadaba ugu duceeyey ilahayna waa barkiyey ilaahayna waa barkiyey calaa kulli xaal fawaa'id badan baa laga qaadanayaa oo qisada markiisa lagala baxayaa laakiin ashyaada aynu sheegnay baa ka mida halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk